marka dabarkaa laga jibiyey ama meel kala tihin laakiin فيها خروج المني من طريق المعتاد واليمين إلى طريق المعتاد في مال كان marka insidaadka lama lama waaye hadii caarid a tahay jiro ay tara ay taxabti minmanadka imaaheysi dakarkeeda imaaheysi taxerni yani dusha yani fajarti a soo baxay laga jibiyey ama waajib markaas jawi soo baxay waydiiyaa macnaha waxa waaye haddii manigi ay kasoo baxdo munaasig kasoo baxday sankiisay ka timid jamacna usoo jiro ama usoo fikiraayo waxaa kayimid sankiisii dubalooykaska koolhaas yani waxaa ka xirmay meeshii asalka ahaa ilahay yani udoodi meegii asalka ahaaye wax ka imaan lahaya aduudan dadadki habeenkiisa aduudan waxay kasoo baxday manadii in ka timid waxay ka baxday olahay ka timid waxay ka timid afka waxay ka timid sanka kaasii yani qabayk lagudiyi waayo khilaafa ku jira khilaaf ku jira ibn xajar iyo ramadi iskhilaafsan waxaas leeyaha qabayk lagudiyi yahay ibn xajar waxaas leeyaha waa gudiyi yahaa meesha dadkala saaran wagayrihi baka manaafic dabaysitimaad ramal ibn xajar umarayntiyaa la yaraa waa isku khilaafeen waxay leeyihiin in haddii manigii ay kitimaado manigii bokbadiisii oo korka dhigihiisii waxay dulduleedan sanka afka meelaha camal haday kihimaadiin asniha ramali nagunaa ka timid taasi may juudayso taasi ibn xajar asniha waa wujuudiyaa imaka muctamidkaan ibn xajar waaye waycrafu waxaa lagu kasaa bitadafuqihi jejeedidiisa lagu kasaa manihii waxaa lagu kasaa bitadafuqihi arfulmanihi manihii waxaa lagu kasaa bitadafuqihi jejeedidiyaa lagu kasaa oogoodi baa lagu kasaa macnaha meesha waxaa lasoo sheegay waxaa lasoo laga fiicnahay wejigi iyo iyo madi madi iyo wadi iyo waxaasaa jiraan marka wedigii iyo madigii mareer waay dhamaantoodii sirwala kasaaidin melidu waxaa lagu kasaabigay dafuq saddex khawaas ay leedahay saddexda khawaas midkooda lagu kasaabigay dafuqi wagoyindika lagu kasaa umase lezatin oo bilezatin macaasi oo bukhurujin baxdiis la macaansado oo amase ribcajiinin bugari yani ribcasteeda lagu kasaa rabban xaala kooniy rabban xaalas yahay oo amase bayaabo daadin ukuntii dhagaasheedii jaasan xaalas yahay awkasaa marka waxa waaye waxawkasaa dhamaanti waxa waaye maniga bacideedii calaamiyata awkasaa waxawkasaa ajinta marka riiqda hadii magays ay tahay ko qoyan rabban xaala kooniy rabba xaala kooniy maniy rabban xaalas yahay markaas waxawkasaa riiqda cajiin markii qoyan tahay waxay leedahay riikda oo magaciisii xanuunka riikdoodii muufadii yani riikdoodii carabkeeday leedahay haddii u tahayni waalukasa ukunka dhaleelkeedii dhaleelkii urkiisay leedahay haddii shuruu oo intaa sifaad la waayo falaabusla yani xukmi waajibaayo ma jiro halahaan hadii la waayo qasli oo waajibaayo ma jiro فقه هدي أنا شروط لله فقه واجب على الله مثل الحياة سواء مثل الحياة على الهواء أما فجر وحلم الآية ودي الذي وقع بعض النجاسة كانت يسير دونها من بدنا محاولة على مرض الهواء تدفق الهواء صفaada hadi lawaasalaa rusla walamaqasu naaftiina ka rajulinka koosootahay naaftii yani fi jiri rusli rusul yani ninka ay kula sootahay ka rajul ninki camal waaye naafta ninka camal mar'atu naaftiina ka rajulin ninka ay soo tahay riha yani dabadii carabkeedi amase yani riida oo yani oo timirta rabban xaalakooni rabban udalaal doodan xaalakooni jaasan kayba dijaasa laaba hadii yani intaan sifa laga helo laakin macaankani le yani leedaa wixii kasoo baxay riix ajina isleehu oo magaciisii bilaaba dooda riixeeda isleehu markay igoon tahay ad macaansanin wabududoonin saasa inidiisa markii bacda hufliya aad soo baxday hadi markaasi mani waayo haddii intaas sifa la helo mani waayo owasiyaa waa jira amaa naasa xuduudkeeda bisi soo baxo markii jamaaca kabda hadii hadii jamaacahawaad bacda huflihaa hufli ma soo celinayso ilaa inqadad sahwatahaa sahwadii gudati maahane marka isku darsamaan waayo haddii isku darsamaan aa ku baxay lamadiisi rabbi ku darsamaan iidana biikansasi naag waxay ahayd muktaaraa oo magaciisi aslaam leh baaniya ay ahayd oo shahwa iinayso ninkii iidana soo fulinaysa bacdi labadaba shah waa bacsadeen bacdi qabayskeedii waa waxaa tahimid biyo kale tahimid mamidii aa timid amaamadaana leh markaas maxaa yeelay jaas maxkalay ah shahwadoodii ay gudatiye biyo isku darsamaan waay haddii iyada biyo ka imaanin waay marka oo magaciisii oo weysani ay weysa qaadinaysa ay qaweysa heenin haddii biyo ay kahimiyeen iyo waay المرأة هناك كالرجل أو كالتحريم من جماعها هدي وحان يعني الصور بحر يعني بعد قسمها غسل مسوع ليوسف إلا إن قد شاوتها هذه شاوة وجودة معنا هذه شيء أين هون أكو بحر في وريك هاي أمس شاوة وبحثنين جدنين ما إما هذا هرتيسي هرتيس على الجماعة maxay utaadi maxaa maxaa maxaba ma gudanin markaasi markaasi fasilka mawaajibaayo waxay keenaa dambe ninka kiisle waaye mani mani yani mani nafsiga ma ahe yani ma ahe manigeeda mani kaleeta waaye ninkood manigiisa waaye taasi fasil manigeedayso marka isku darka maan waaye madi fasilgiisi hadda waxay keenaa bacdi kufrigeedii waykaafay ka qabanaba fasil ficilgiisa ilaa haddii shahda ay jirato hadii insaa kumaano ha haday shaabarkii guri sanad ay yaqiin sameeyeen waasaas haddii yaqiinkanin inay gudad inaa kale ay kala kasiin kaasa saas leeyahay bahaarada yaqiinkeedii damay xadad wila koryaalo maxaa yeele guriga maniyaagura matiiqinaa tahay shaabadeedani yani guriga shay'in min maniyaa matiinaayo oo shay xal mushay walmar'atu maa fii ninkii lasoo kahay nin ay lasoo kahay i qadaa shaawati iyo kulli lakin sifaadaani ninka aan ay lasoo kahay maratu naasi aragini ninkaa lasoo kahay rajul rasuul janaaba janaabadii yani marka yani oo ujuudeysa kuma tacmal maayo jamaac دخول الحشر في الفرج وجوه طريقة النبي سبيل يعني بها أجدلسي ذكر المقطوع بأجدلسي وغضب الحشرة أجدلسي سبيل واحد يعني كثير فرجلين جلس ومرض منك عمل واحد منك معك دخول حشرة الفرج دخول حشرة الفرج منه كاسا بتقول وقدرها فرجان إذا ساوى من فرجه بتبديك الجلسي ama se maqtuucan jirigii soo go'san ama qadrin asafati intaan way asbiga ijila asbiga anakuna isgilisi hadii madabkii fakarki isgilisi ama astarki isgilisi ama dhexda isgilisi yani intaanba qasbiga ijila fakarkii ay mistahay calaa kul xaal waxaa la cusfahay waxa waaye xasafada waxa waaye yani jiriteedi waay tasbiga waxaa siinaa lamadeedii waa idan atashbiya waay ka mamida xaggeedi ay leeyiin darkoodi meha tashbiya waxaa loola xagga manidana labaa manigeedu diinka manigiisoo kalena waaye maxaa loo kasaayay saddexdii qiso saddexdii xaal saddexdii sifa la saayay manigeeduna waxaa loo kasaa saddexdii lasoo sheegtay dadku aluu qabsadaa boodboodo haddii wax ka imaahayo soo boodboodo haddii wax ka imaahayo macaansato markiiska imaahayo macaansato soo baxaayo ay macaansato oo waxay ka himid ajiin asliyaho xaaladis qoyahay ama se xaaladii yani oo isangeyeen baladi bada lahaato is halkan waaye saasaan muctamidka ah culamada badigood qolkooda kan waay imaam alxarameyn iyo waxay leeyihiin naarka wax kala makasaa talagudow kasaa macaansigaas macaansigaas kaliyaa wakasaa ibnu salaax waxaas leeyahay iroog badan nabigu yani magadeedi karajul waxaa la wadaa ninkay lamid tahay yani manadeedi waxaa lagu aqoonsaa xagga aqoonsiga waxaa lagu aqoonsaas ninka camal waaye manadiis lagu aqoonsahay tadafuk iyo lada iyo yani ku soo baxaayo intaasa lagu aqoon riixa cajiini oo magaciisi xaal bayaab baabin intaasna iyana iyaguna sidiila waaye yani ismusraa waayre waxaa le yani kusaas leedahay ab ilaa katalaawidi ila riixi ramadaan waxaa loo kasi karaa maniloodi macaansigaas iyo carabkaas oo ruuxa cajiin dabadii oo waqooyi carabkoodii iyo magaciisii markay angoyn markay qoyn iyo bayaadindoodii markii yani angoyn tahay imaam nawawina taasasdoonsaxugasuna sheegay waxaa sileehaa muctamadka kan waaye taasa imatalayihidan wixii sanuudka intaan gooyay wiilkana waay leeyihi imam rajaal bitalawudi hada talawudka loo badayy soo baxay talawud masaa'ir xadiina mukasa inta faya xarumeen awdina الله على inta waya xaruni awrina insha allah هذا ويحرم وعاف حرم هذا بهذا الجنابة جنابة صورت هذه ما حرم بالحدث ويحدث حرم هذا كل وعاف حرم هذا ويحرم وعاف حرم هذا بهذا الجنابة جنابة صورت هذه وعاف حرم هذا ما شيء حرام هذا وحرم حرام هذا بالحدث حدث حرام هذا xadif اasqarkii waxay ku xaaraam ahaad kulligii aa ku xaaraam ahaadaa janaabadii oo lagu duruuray duxuul xashafa xashafka geligeedi ama khuruuj ama intaa ka horeeyey muxarimaadkoodii baabulxeer yani asku imaadeyna ma hadaba bilxadafi xadif اasgar ala wadaa على وضع باب كذي أنك سمرني وهكا أدب هاي بقى iyo lama shay kale a ku xaaraam ahaadaan lama shay kale a ku xaaraam ahaadaan lamadii shay waxa waaya midkoodi almufti nagaadid بالمسجد نجي نجاده مسجد نجاده المسجد نجاده مثل مسجد كأها هو غير النبي أن هون النبي أن هون صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه معنى هذا حواه مسجد نجاده أما سي مسجد الحديثي يكون نحن اقصلا العبد حديث يعني لماذا oo yani ka baxo intaan kasoo galo intaan ka baxo wax maaha lamadii masaajka sidoo ama haddii dhexdii asoo wareeg asoo jiir jiireeyo haka noqnoqdo cudur la-aan yani idan xaaraam waaye xaaraam mawaadisi waa xaaraam dhexdiisi oo dinahoodana waa xaaraam laa cuburuhu laa cuburuhu maridiisi maro dhexdii la maro maya maradi waayo maxaa yeele ilaah xorkiisa ay daliila laa taqrabu salaata salaata ha ilawaanina walxaaraat antum idinko sukaaro ad tihiin xataa taclamuu intaad ku ogaateen maa taquuluun waxaad leedihiin walaa junuban xaalaawulayaanina laa taqrabu salaata waa antum junuba ilaa aabiri sabiiri soojidka meelaana maahane macnaasa waay macnaha salaada mawaadica salaad ha ulayaanina maxaa yeelay waxaa laysa fiiha cuburu sabiili ma ahayni bal fii mawaadicahaa ala wadaa meelasa walmujida waaye ولqwlihi sal الlahu عalayه وasalam ay daliila la axilu anima xalaal ma baneeyo almujida minka lxaa'idin naasi oo xeebka qabtay uma baneeyo walaa junubin kii janaabada qabay xadiiska abu da-uda wariyey laa cuburuhu laa cuburuhu maya maradiisii xaaraan maaha maradii xaaraan ma aha marada maraayo xaaraan ma aha iskamaree xaram ma ay daliil ah msjid msjidkan ala wadaa waxay msjid dhila la wada ama waxaan msjid ahayn sidii cibaadlaalka camal cibaadka oo masaana oo talabada cilmi ay ku akrisato iyo meel mucoodacayaalkaas camal kuwaasi wax maaha inta waaye saa cuduuruhu cudur mise madaariskii aad ku baxayn masjid aniyo intaantaan waay hagaada masjidkada sideed loo waay hagadeedi koobatal masjid aa masjidka muwaqafku kamid ahaa intaa kulli waa ku jiraan waa almasjid geedka masjidka kusiraanti waa masjid kamid ah oo banaanka soo baxday muslim haddii la yiri maxaa ku baxay maxaa l yii bihaa maxaa shir shaarixa almuftu xaaraam ah limuslimin muslimka kaafirkii maya maxaa yeelay kaafirka yani ma ku jiro maxaa yeelay usiga xurmade xurmadeedaba ma ictiqaadkana maxaa yeelay xurmadeedi ma ictiqaadkana kaas xaaraamni nadiisi ma ictiqaadkana ma ictiqaadkana ama xaaidkii inaarkasiikalahum habsi maxsii oo talwiid ay ka muslimati aada tahay walaysa lilkaafir walaw dunga aada ermsida in banaana kaafirka walow guhoori dunuba ba ahaadee masaailka galidii uma banaana ilaa yani yani xaaja daraadeed maahane haddii islaamima soo gala waa oo qur-aanka maqalkiisa soo gala waa banaan yahay iyo karis haday usoo gala maya abamsjid waxaa ku baxay madaarisi ku baxday ibaadyaalsi a ku baxay musalaaciidsi a ku baxay intldukahay banaan ku dugtaan waxaa qabaan arba carab waa qabaan sacuudiga waa qabaa meel weyn u dukahay kaasay yani maya muktadiisi xaaraan maaha muktadiisii oo limayaado oo la fadhiisto oo la seexdo xaaraan maaha cubaadyaalkii kaasoo kale waaye majaaristii kaasoo kale waaye ilaa cudrin haddii cudr xasilo masala isaa masaajidka ku jiro aas yani adiini fadhi soo fadhigaas ixtilaamay masjidka dhexdiisa faxidini waa ku islaati maxaa yl irdi masaaidka lagu xery irdi masaaidka yaaku lagu xeray kasoo fadhiya oo weysga qabo oo wardiiska haasto gamaanya gashay hadii gamaanya mutamakinti maqcadeena waayahay intaan waay markaas yani ixtiraam mania ka timid waa juliyey marka manaha markay soo bixi diyaas cuslaati maxay cuslaatay macnaha waxay cuslaatay irdigiisaa lagu xeray ama se naftiisaas u cabsaday waa kaas mayhaa waaa joogaan rucadaa joogaa erdaa rucad joogaan isqaaraa taadaa adoo soo baxo waa la dilaa ama waa la dhacaa waaan waay tuuga ama banaanka burcadaa joogtaa waxaa cabsaday hadduu soo baxo in la dilo amase in la dhaco iska cabsaday taasi maya taasay yani waa u banan tahay muqtiliinka maxaaram ahaa masaa'ilka ilahadiisii inaan isagoo jiro isoo durub ah maya laakin waxaa ku waajiba yani carabta baadkoodula hata kama haddii carab tayamumka siri karo carabi masaalkaan ahayn waa tayamuma haddii aas hel oo biyo heli karo oo carabi masjidka cara ahayn heli karo tayamuma laakin waxaa wanaagsan yani inuu saa yeelo hadii meha masaajidka duga dhexdiis la weelaayo waa ku qadaysaa dubuga waa ku qadaysaa lamada ma heli kara maaho yani yani sunadaha xaaraamka ma aha maxaa yeelay daruura a sunadaada samayso daruura taalaa ma baxi karo dila marki ma baxi maxaa ahaa saaidiia kuxera madis ma iska baxda male marka waxaa leeyihi masaajidka seexasiisi waayo masaahid la seexdo iman janaaba qabin laa ba'sa waaye janaaba ma qabo masaajidka inuu seexdo laa ba'sa waaye yani min dooba ahaanin ina kawba ahaado oo gurlaba ahaado maxaa yeelay asxaabu sufa masaaidka waa seexi jireen asxaabu sufa iyo heerkoodii waa seexi jireen masaajid axdiisa seexi jireen hadaad ku tago nafteedii nilama lahaayo madina masaaidkeedi xadiiday ku jirtaa nimankiisii waa soo xijireen dad naaqooba ahaadaan tadbiiqlaba ahaadaan haddayba janaaba qabin masaa'ilka inay seexdaan yani waa u banaan tahay baas malahaa kalamaad oo ku xaaraam waxa waaye alqur'aani qur'aankaa ku xaaraam ah qira'at lqur'aan qur'aanka ahrinkiisaa ka xaaraam ah limuslimiin وyxrumu biljanaabati waxaa ku xaala janaabadii sababtooda waxaa ku xaalaama alqur'aan qur'aankii akrintiisaa ka xaalaama lafdi loo akriyo ishaara loo akrina sidiila waay aliri sidii qaab xuseen asleeyahay ninka akraska ah aflaabaha ishaaradiisii si uu akriya ishaaro akraska ishaaradiisii كل وايد تصيب المعتمدة يعني إنسان هسه سلمان عادي وشيخ دعم تسجيل عمل سلمانه دعم تسجيل سلماني أفلاد وياه حتى بقلاف فره وران سرقانه وإشارة يعني الدين قبل الإنسان من الشراء هاي كان أخرج أصاب شراء هاي هاي دور حد دين عيني من بنا دين لا تسجيل سلمانية وبنا هاي معايا لي رابع سنة وحلا كتاب الإنسان ay geedkan akriskiisoo kale ishaaradiisii tilmaantiisii isagoo akrihay camal waayo walow bacda aaya waa dhabanaan walow bacda aaya qur-aanka akriskiisa ah bilafdi lu akriyo macnaa macnaha bilafdi uu akriyo xaaraan maayo walow bacda aaya ba ahaad aaya bacdigeedi xarftoo kaliya oo xarufta kamid ah silawaaka dhabanaan maxaa yeelay weelinkii qur-aanka waxku dhimaa oo aan kabeenaysin waxu dhimaa biqasdihaa bicadaalika ama horseedii xadiidka tirmadin waa jaliil ah iyo horseisi laa yakruj junubu yani ki janaabada qabil oo aan kama akriyo balla xaaidina shay-an yow aan ma akriyaan Mm-hmm mufasadin waa lamid ah culumkoodii waxaa ku imaa doonaa baabulxaad minka xadis akbarka hmm. way qalbigiisii haddii qur'aanka asku dareeriyo oo magaciisii askabado qur'aanka akriskiisii masxafkii baynadiisii kawa akunyaa iyo yani wixii akriskii kala masaxay lisaanki afkod loo akriyo ibinsigiisii wax naftiisi oo maxusin laysa biqra'at lqur'aan ma ahaa intaas kulli qur'aanka akrintiina qalbigaas akriyahaya mataas gayahaya dabaaxaya yani wixii oo nasuuka ahay akriskiisii yani asi imaadihaya kuwaasi kulli qur'aan ma ahaa wixii mansuuka ahaa akriskiisii qaadna qur'aan ma ahaa maana waa waxaa lamid ah magaciisa azani wazaniyatu farjimihimaa zanigi izanigi rajmiga maay alana xasuusiy saasi mansuu ahaa lafdigii waa lamasxay macnaa waa lamasxay so macnigii lafdi lamasxay waay qiraatiraama ahaa ama saakid buureyn wiilkii oo lamadii wiilka bayaayey lam carwasikaa kala mahaayo mahaayo oo biyo mahaayo biyo asiyeykaaka mahaayo afaataxada jib sawiyas akrihaa waajibkaa sawiyas akrihaa wxisum maxaa nisaa sawi waxaas ahay haayay bilaaweys haddii waxsi galo waajibka haayay s biyo ogeyka mahaas arinku gabagabasaamaa waktigana waa galan iska yeelaa qur-aanka yani yani bacda yani sunadii oo bacda faataxa la akriyo ay malaci ma ahaaye suurayaalka akrintooda lahaayeen waajibka keliya waa salaada asudikahaa maxaa waajibka ahaa faataxda akrintooda waajibkeedu waa ahaa faataxda akrintooda faqad oo keliya maxaa yeelay waa la dhibaato geliyey raaficyal khilaafa yani raafic asluha laa yajuuzu lahu qira'ataha kaweyriha waay ama khaarij salaa haddii salaad asku dhex jirin shay oo qur-aan kamid is akriyo maya laakin kalaalku dhexdi salaada asgalo waxa loo baniinhaayo asahriska wasaaqda bahirana liraa filamada wiisa waayey ari aswadabaysa ma haasto magaciisi biyo aswiis haatan ma haasto وقتيna waa dukaha maxaa ku dukaha bxurmat اlwqt wakti xumadi salaada dukaha mka waajib aha inay dugto aska ku dukaha laakin qur'aan ma ahrihaayo ilaa waajibkii qur'aanka mahayne qur'aankii waajibka salaada dhexdeedka waajib ahay mahayne waxay salaada dhexdeedi suna ku ahaay oo suuradii la akrihaayo bacd alfaatixa waaye taa ma akrihaayo taasi ma akrihaayo suurad oo bacd alfaatixa la akrihaayo ma sasa hada sida kugaarsahaa iyo dhamaysaa salaadiisii ama faadi salaad wax qur-aan oo oh, la akriyo oo banaanaha ma jiro oo banaan ma jiro qur-aan akrisiisa ma banaana shay oo min qur-aan is akriyo oo u banaan ma jiro misxaf makaawahaayo mudlaqa ahaanbe hal salaade eh, hambaalgii makaawahaayo waxaa idinaga bilaabay sidii loo mufasiraaday hadii dalkoodi go-o eeganta